بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فصل واما السنه فاحاديث waxaa soo dhammaaday mas'aladii koobaad adiladii ku saabsanayd oo qur'aanka ahayd ayaa soo dhammaatay leanna shekh islam ibn taymiya wuxuuna soo yidhi mas'alada waxaa loo daliilsanayaa in la dili karo saabiga shaatimka inay gaalana yihiin lana dilahayo adila min alkitaabi wاsunna واجmاع الصحاaبة taabiciin walictibaar buna soo yihi kitaabkuu ka soo bax hadda sunaduu bilaabhay wuxuuna ku yiri ama sunatu sunadii sooma fa xadiiun wod minha xadiisun baa ka mida weeye alxadiiu alawal xadiiska koobaad maa rawaahu shacbiyu imaamu shacbi wuxuu wariyey can caliyi ka wari cali bn abi aalib radi allahu canhu amiir muminiin ana yahuudiyatan islaan yahuud ah kaanad waxay tashtum mid cayda annabiya sal lahu ala sl nabig ilah bay caayi jirtay wa taqcu wayna ku dhici jirtay fiiho waa durjit waxbay ka sheegi jirtay fakhanaqahaa waa ceejiyey weeye rajulu nin baa ceejiyey xataa maatad intay ka dhimato alkhanqu waxaa weye shaddu lcunuqi xataa yamuut inaad dhuunta qofka qabato xataa yamuut wuu cejiyey fakhanaqaha waxaa cejiyey rajulun xataa maatad wey faabala waa buriyey weye oo bilaash buu ka soo qaada rasuululahi rasulka wa ka so qada dambaa dhiiggeedii wey macnaha waxaa weeye tacliiqu lxukmi biwasfin munaasibin bixarfin faa'in yadullu cala alciliya miday usuuliinta oran jireen nabigu ala sla slam markii ninkii haweenaydii cijiyoy dhimatay fa abala baa lagu yii in dhiiggeeda baail laga soo qaado maxaa keenay macsuum buu ahaa lama taaban karin nebigu caydaba keenay fa abalaha marki hore macsuum buu ahaa lama taaban karin lagama agbixi karin markay nebi maxamed cayday waa la ceejiyey dhiiggeedii ka waran ma diye iyo qisaasiy waxaa laysaga rabaa kafaaro qisaas ma oo kafaaro ma oo diye ma biyo la daadiyey faabdalha rasuululahi damha dhiiggeedii baadil buu ka soo qaaday waa buriyo rawaahu abu daauud baa wariye ibnu baa ayaa wariyey alkacburiy alambal imaam alxanaabila ayaa wariyey xadiiska wastadalla waana daliilsada bi xadiiska waaa daliilsa axmed baa daliilsaday wa ruwya waa la wariyey can rajul baa laga wariyey kaana wa ruwya waxaa la wariyey ana rajula ninka dheh haweeneyda dilay kaana acmaa inuu ahaa nin indhala ninka saa u jihaaday oo haweeneyda saa u galay nin indhala bu aaway ayb marka adinkan xaniya inka laalaado warma waaweyn wa lagu tarin waraaryahayo weligaaba iska wada warma waaweyn wahuwa xadiiu jayidin buu yii waa adii iican w adii iican w heer sara w wahuwa mutailu xadiiska munqaic maahana waa mutail kuma jiro niman baa saa yiri wey muxadisiinta ale shekh islamtin waa kuma jira waa xadiis mutaila maxaa dhacay leanna waxay leeyiin inqitac wuxuu ku jiraa bayna caliyin wa shacbi shacbi wa cali baa inqitac ku jira oo shacbi hal xadiis oo bukhaari ayaa la ogol yahay baa l inuu ka maqlay cali laakiin xadiis kale uusan ka maqal sheekh waa kasoo horjeedaa ujeedaa ayb oo mutasil lina shacbiya ra'a caliyan cali wuu arkay mar hadduu arkay wada joogeen bukhaarina xadiis uu ka wariyo yii wuu ka maqlay xadiis kale kamuu maqal iyo hawsha ayada shekh islaam taymiya waa ka dagaalamo walow kaana hadduu yahay xadiisku mursalan hadduu yahay fa huwa xujatun waa daliil iyo garway wifaaqan muttafaqo waa laisku waafaqsan yahay rag baa ku jabay rag wahaabiye ah salafiyo beenbeen ayaa ku jabay intay maqleen wadaa daliishanaya xadiiu shacab iyo maraasiilu shacab yay dheheen maraasi waa mursal baatil weeye maxaad ay saddex afar hameen ka qabteen markay dhammaysteen oo waxay haysteen ay soo daayeen ayaa hal hameen lagu soo baxa ilaa imika waa hadli lahay labaatan sano waa ka soo wareegtay ceeb itifaaq qara lagu qabto ceeb lagu qabto waxaa ka mid ah hadal itifaaq meel ka mara leeyi aabiy iskala soo booda bayquniya intaad ku aragto almursal min aqsaami daciif intaad la soo boodo masaajida la imaan iska ilaali waa inaad hubsato maraasiisha waxaa jirta maraasiil gooni ah oo hawl gooniya laga fiiriyey minhu waxaa ka mid ah saciid musayib baa ka mid ama ah musayib midkaa tiraahdo shacbi baa ka mida ah. rag maraasiishooda si gooni loo dhaqmaa jirta waa inaad hubsato ana shacbiya buu ku yiri shekh islam ibn taymiya saxiixu maraasil wey sooma jeedin maraasiishu waa saxiix weeye cindahum cinda alculamaa cinda almuxadisiin wa cinda alfuqahaa wa cinda alusuuliyin waa saxiix weye laysa lahu mursalun mursal uma sugna xadiis mursala oo uu yiri rasuulka uu ka wariyey ilaa saxiixun waa fayow yahay istiqra istiqra inta la raacraacay cijli iyo keyrkiis ayaa hawshaa sheegay weeye ibnu sabin waa lagu daray ayb ibnu tirmidi eh, ibnu rajab rag waama hawshaa sheegay hawl sida og yahay markaa ku qaldan wa haadaa xadiiskan isagana sariixun wuxuu ku cad yahay fii jawaasi qatlihaa in la dilay haweeneed banaanshana in la dilay inay bannaanayd fii jawaasi xadiisku sariix wuxuu ku yahay fii jawaasi qatlihaa banaanaashada in la dila ay banaanayd liajli shatmi nebiy sal nebi maxamed ay cayday wey ay wa huwa daliilun xadiiskuna wuxuu daliil u yahay calaa qatli dimiyi qofka dimiga oo ballan ku jiro gaalkaa in la dila ayuu daliil u yahay wey iyo wlmuslimi ninka muslimkaa iyo wlmuslimati haweeneyda muslimadda idaa sabbaa hadday caayaan labadoodaas nebi maxamed hadday caayaan nin muslim iyo haweeney muslim haday maxamed caayaan ayagana waa la dilahaya biariiqi اlwlaa jidka hore wadada horeba albaabka horeba ayagaaba kasi xigaba ann maxaa dhacay ayagu nebiga ilaah waa raacan oo waa rumayn oo waa jecelan oy beenta noo sheegahayeen icaaya caayaduna waxaa weeye sabbigu waa min baabi albuqdi waalmaxaba weeye marka hawl cududaar iyo jahli mid lagugu cudaaray maaha iska ilaali maa hawl daliil iyo lagaaga baarbaaray mid beerka ugu funaya alxadii aani xadiid kaleod waxa weye maa rawaa wuxuu wariyey ibnu cabaasun baa wariyey an acmaa nin indhala kaanat waxay ahayd lahu asaga umu waladin islaan caruur dhashay nini dhala islaan caruur dhashay baa jirtay ayib macnaha inay addoon ahayd kabacdina ilmo uu ka dhalshaday ee taasaa umwaladle waad garanaysaa umwaladooda taasoo waxay ahayd tashtum mid cayda annabiya sal alla ala nabig ilah bay caayi wa taqacu fii waana ku dhici jirta waa tacnin jirta wey fa akhada wuxuu qaatay almiqwala wuxuu qaatay murjin iyo bahal waa seef yar oo waxay yidhaahdaan carabto misl mishmal macnaha waa seef yar oo la gashado la hulaagto meeshan gundiga ayaad gashanaysaa seeftii weynolojin qaarsanay maa midaan gundiga hoos shaatigaad gashanaysaa halkaasad gashanaysaa mushna dayb meel qabsadana waa leeyahay faaqda miqwala ayuu qaatay agu seeftaa yar buu qaatay seefiraydaasu qaato waa wadacahu miqwalkii seeftiraydbu wuxuu dejiye oo dhigay fii baniha caloosheedu saaray wey waa ku hubsanaya meel aan dhinaca looga fakan karin haddaad dhinac saarta way kaa fakan mogta meel dhinac walba qof ka jiro ayuu saaray wey waa dagaalyahan wey wataka weligaa indhool hala dagaal indhool hadduu ku qabto iyo jeeriga iyo maarata dadka naafada hadday ku qabtaan aqray kuu dirahaya weligaa la soco <laughs> jeeri intaad ka fogaan kartiiyo naafo ka fogo hadduu ku gacan kugu dhigo bas aqrada aad ilaahay quwadu geliyo waa wax la ogyahay tajriba la ogyahay ayb qofka indhoolka qofku saa u qabto bas aqru jira ka asaga kadaalika dhagoolka jiiska calaanka hadduu ku qabto bas ayuu ku dhammaatay ayb baa wa iga sheegi saaibaana wuxuu yii nin macalina oo jiisa ah, ayaan waa u tashanay annagoo arday ah waxaan yidhi anoo koray xoogle aan tashano waxaan intaan isu qabano kala tuurno wuxuu yidhi show markaa meel soo furino indhaha annagoo arkay uuna qiyaasayba labadii nadi ugu xooga badnayd yu dhab siiyo madax isu kaa dhuftay waa soxnay <laughs> biyaa nala ku sheegay meyd ah yaa duhurka meesha nala ka qaaday <laughs> marka jiis hadduu galo sheekha tarwe iska ilaali hawsha oo wadacaha wuxuu dejiyey wey miqwalkii fii banihi caloosheeda wataka waa ku tiirsaday wey calayhi cala miqwalkiibuu cuskaday wey faqatala waana dilay w haweenaydii waa dilay asalka waxaa ku qoran wataka calayha haweenaydii buu cuskaday faqatalaha labadoo marka saxo uma intaas kabacdi markuu haweenaydii dilay dukira daalika linabiy sal nabig ilahi baa loo sheegay faahdara hadru buu ka soo wstadla bihi axmadu axmedna waa xujaysta xadiikan waa daliisha xadis saxiixadadka ma jirto fahaadihi qisatu buu ku yidhi qisadan ayadaa iyo warkan dhacdadan yumkinu waxaa suurtagala an takuuna hiya aluula tii hore inay tahay oon soo marno shacbi warinaaye fatakuuna inay ahaato yahuudiyatan haweeneeda inay yahuudiya tahay wahuwa qowlu qaadi abiyaclaa abiyaclaa weeye waayruhu baa yidhi warkaa isaga ayaa daliilsaday wy jacaluu waxay ka yeeleen kila xadiiayn labada xadiis waxay ka yeeleen waaqicatan waaxida hal dhacdo keligeeda ka soo qaadeen wayumkin waxaa suurtagala an takuuna haadihi qadiyat ukhraa qadiyata dhacdo kale iyo masale kale inaytaana waa dhici kartaa isxoojinaya qaala khaaabiy abu sulaymaan wuxuu yidhi fiihi xadiiska waxaa ku sugan ana saba nabiy sal nabi maxamed oo la caayo ana saabadhe ana saaba nabiy sal nabi ilaahay qofkii caaya yuqtal waa la dilaya raggi dumar midkuu raba ha ahaadee maxaa dhacay lianna saba caydu irtidaadu waa ridowa islaamka laga ridoobay fa haada daliilu weeye xujo iyo gar weeye kutusaaya annahu ninka la yihaahdo khaaabi shekh lam temiya hadlahaya la soco fa haada warkan khaaabi uu sheegay daliilu weeye annahu khaaabi ictiqada wuxuu aamino ictiqaaday annahaa haweenaydu muslimatan inay tahay ictiqaado waxgaybu ka dhiirandheliya lianna saba irtidaadu buu ka fahmay mar hadduu yahy lianna saba irtidaadu waxaa laga fahmay khaaabi inuu u fahmay islaamtu inay musliman tahay saxna maahu walaysa fi lxadiisi daliilu daliil kuma sugna weeye calaa dalika daliil kuso haweenay inay muslimaad ma jirto yahuudiyad baa lagu leeyahay mar waaa l umulwalad baa laleeyahay marka xadiiska wax kutusaya kuma jiro bal aahiru sida muuqata xadiis ka muuqata kaafiratu inay gaal tahay weeye oo marna yahuudiyad baa leey marna umulwalad baa leeyahy faina fi lxadiii waxaa ku sugan ana sayidaha sayidkeeda oo ninka indhoolka ah kaana yanhaaha mid ka reebo mid ka reebo oanabi maxamed caayi buu ohan jiray yanhaaha waa ka reebi jira miraaran marar bay kusoo celcelisay walow kaanat murtadatan hadday tahay haweenay murtadada oo ridowday oo caydi ku ridowday lamaa jaasa uma banaanaadeen wadcuhaa inuu u galmoodo wa ibqaauhaa baaqi inay ahaato la joogto muddatan awiilatan o hadalkaa ay ku celceliso tiraahdo celcelinta muxuu u sugaaya asaga laftiisu celcelinta wuxuu sugaya inaysan masaladu caddaan baa laga yaaba inuu waxaa laga yaaba u marka hadday murtado tahay lamuusan joogeen weye marka xadiiska kuma jirta taa macnaheed waxa weeye haweenaydan haweene kala soo socdeen waa arki doonaa haweenaydu hadday nebi maxamed caydo asalka siaad ogna haweenka hata haddii la dagaalamay gaalada ma banaana in la dilo allahuma inay an tuqaatila inay dagaalanto xabad ridamowgii ama jaajuusad iyo wax nocaasay noqotee lama ogola in la dilo haweenkan maxay u dhinteen ama yahuudiya ha noqoto ama muslimiin ha noqotee haweenada nebi axmed hadday disho muxaarabay gelaysaa sida iyo aakah listay noqonaysa waa la dilaya alxadiid thaali xadiidka saddexaad maxtaja bihi shaaficiyu wey shaafici wuxuu xujaystay ana dimiya qofka dimiga ah oo ballantii caadiga ku jira idaa saba hadduu nebiga cayo qutila waa la dilaya wahuwa qisau kacb bnu cashr alyahuudiyi weeye halkaasaana loo daliilsaday ninka la yihaahdo cabdulahi bn abi xuqayqna isna qisadiisa ayana fi saxiixayn ayana waa la mid wey wa qisatuhu qisatu kacb bn casharna mashhuuratun way caan baxday macluumatu waa la yaqaana qaala fiiha wuxuu yihi rasuulullah man likacb bn cashar fuye fainahu qad aada allah warasuula ilah rasulkisu dhigay ninka ayaa u baxayo min rageeda faqaama moxamed ibnu maslamata ayaa istaagay faqaala wuxuu yihi ya rasuul lahi atuxibu an aqtulahu inaan dila miyaad jecesha qaala wuxuu yihi nacam qaala faadin lii ii ogolow an aquula shay-an xoogaan ku maaweeliyo oo ninki maxamed baan ka nimid ii ogolowbiy faadina lahu wuu ogolaaday faataa waa yimid weeye maxamed ibn maslaba hu wuxuu u yimid ninka la yihahday kacb bn cashar faqaala wuxuu yidhi ina hada rajula ninkaan wey ninkaa buuy xataa nebi maxamed ma dhahayo maxamed ma dhahayo magaca nebi ma sheegahayo nin buu dhahayaa waa edabsi weli isagoo loo ogolaaday haddana waa edabsanaya ina hada rajula qad aaraada wuxuu doonay asadaqata xooluu naga doonaya maal weeye wa canaana waana na shaana waana dhibay wa canaana waana dhibay ninka xooluu doonay waana dhibay imaamu nawowi markuu halkaa maray ku fasiraa wuxuu yidhaahdaa takaaliifta shareecada dhib ku jira hurdaa ka soo kacaysa waa weysaysanaysa xoolagaa jeceshaa sadaqo bixinaysa adoo oonaysa karalaad soomaysa mashaqaa ku jirta saxaabigu mashaqada hadda uu sheegahayna waa taa saxaabigu meesha uu leeyahy qad canaana waana dhibay wuxuu u jeedaa waxaa nala tarbiyaynaya tarbiya nala tarbiyaynaya wax nala barayo diinta nala barahayo oo hawaya nafka shaydaanana ka leexinaya xoogaa qalif iyo adayg baa ku jira oo dhib baa ku jira tii ayada wuxuu sheegahay ee maba ah nabigaana dhibay ma aha haqaldami anigu halkaasu la maray jazaa allahu khayr falamaa samicahu markuu maqlay kacabun kac markuu warkaa maqlay cadowga ilaahay waa farxay wuxuu yidhi alla ilahay nin waxa weeye waa la soo jabay buu ah, muxuu yidhi ninka calidhoor markuu sayidka ku diganaya wuxuu yidhi wax dhan baan markaan reetolkay markaan u digay haatan soo diday bu reetolkaysaan sayidka ugu diraayay daraawiish maanta hadday soo dideen buy sidoo kale u qaatay wy laakiin waa u qaldamay qaala wuxuuy waa aydan ku noqonaya wallaahi allah ku dhaartaye latamaluwannahu wuxuuy waad ku daali doontaan oo waad ku noogi doontaan ar waad ku daali doontaan buy tamaluwannahu waad ku noogi doontaan waad daali doontaan buy waad caajisi doontaan buy alxadiid saasoo u sheega faqataluuhu way dileen wy saxaabadii markuu warkaa yidhi tartiib horaa loola ballamay inta hore ugu tegey yuriniya waxaan rabnaa markuu warkaan ku yidhi buy waxaan rabaa inaad ila ballanto hanti baan kaa rabnaa maalqabeen baa tahay beero bakaaraha kuu buux bakaaradaa kuu buux hanti baan kaa rabnaa markaasuu maxaad waayahay xoolaha haddii aad inaan isiiyo maxaad ii curaari ugu dhegaysan rahan markaasuu hadda maxaan samayna markaasuu islaamihiina rahan igu dhega yahuudiga akhlaaq dhaqan xumadiisa wixii islaamihiina rahan igu keena aan haysto waxay ma nin weyn baa rahan nintiisa u keenay see u hadlaysa adiga waayo wiilashiina ii keenay marka wiilashanada wii waaba la caaya waaa waa kii koombada masagada koombada timirta raanta loo hadh waa nala ku caayaya xagee aadaynaa hadda maxaad rabtaa miyo hub baan kuu keenaynaa saxaabigu wuxuu raha marka hadhow marka asagoo hubaysan yimaado inuusan dhin hubkaan muxuu yahay oo dagaal loo saroliyo hubka haa kin u ballanay way keen arkii lagu dilaa la soco sirta saxaabada u fiiriso hub baan rahan u keenaynay baqa wuxuu yahay santuuqyo huba yaan keenayna arkii lagu dilaa la soco isaguna hub ka shakin maayo waa sugaayo soo maaha maxaad ogeed ka shakin maysa hadhow asagoo hub ku raran yuu yimid oo qabowya qaraxle kabacdi markuu yimid beerka lagu dhuftay marka way tashadeen ninka la yihah maxamed maslama iyo abunaa'ila iyo cibaad ibnubashiriyo rag dhowrahay ahaayeen way tashadeen waxaa la yidhi ninka waan qabanayaa waa dagaalyahan warankiisuu wataa murjinkiisuu wataa miqwalkiisuu wataa waan qabanayaa markaan madaxa si fiican u qabto idinku calooshiisa nina madaxa la kaco nina caloosha la kaco markay u yimaadeen hameen goor hameyna u yimaadeen meel dabaqoo saarna haweenaydiisi oo waxay tii warheelle nimanka kuu yeerahaya ballan kale mid inkaar qabtay ah qabto waxay tii ilahay baan ku dhaartay codka aan maqlaayo kacabo kuga haya dhiig baa ka tifqahaya war dhiig baa tifqahaya war caadi markaasuu yii naga tag anigu waxaan ahay sayid baan ahay sayidkana haddii loogu yeero xataa in la tooganahayo oo toorey lagu tumaatinahayo ballan kale waa aqbalaabu ag hor isu sii markuu meesha tegay baa waa le war baraafuunkaasoo kakabahaya maxay tahay timo dheerna waa lahaa kabacdi markaas barafuunka maxaa dhaay islaanta carab ugu qatarsanayd oo ugu barafuunka badnayd oo la og yahay oo dhowr boqol geel laga bixiy fardaan qabaabu markaas warna barafuunkaaga baltusaan carabsada madaxusaan timo waxeey timi carabsada timi markuu si fiican u qabsaday buu yidhi faqtuluuhu duunakum laga taqalusay wahuwa muttafaqun bihi caleyh xadiiska xadiis la isku waafaqay wey wa kaana kacbun wuxuu ahaa qad haja nabiy sal nabiga ilaahay buu caayay fanadaba macnaha cayidan nabi maxamed marka hore muxuu sayn bader markay dhacday oo quraysh jabtay ila quraysh baa raje laga qabo qaala waxay islahaen quraysh baa ka takhalusi doonta maxamed markii quraysh awjaha laga takhalusay yuu wuxuu u cararay horta gabayuu tiriyey quraysh ugu baroor diiqahayo waa wuxuu aaday mako waa u tacsiyeeyey waa la waxeeyey waxay dhaheen anigii maxamed yaa adee ahlu kitaabe eh, yaa diinta u dhow xaqa ku toosan or ku toosan buy maxamed muxuu sheegay qaraabo goys wey idinkaa diinta ku toosan waxaasoo dhan buu tiriyey cahdigii buu buriyey ballantii buu buriyey laakiin wixi horo waa loo sii tandheereyna markuu soo noqday oo hawshii caraabinta uu nebi maxamed caydse ku daray yaa layamanli kacab ibn ashari markaas hawsha bilaabatay laakiin cahdigiisu gaarqabo waxyaala badan bu isku dara waa jamciye gaf hadduu kusii daray wii lagu gufaynayey garaad qabiibisay marka hadduu guf gaf badan buu galaa gaf badan markuu galay kabacdi asna maxaa la yidha waa laga shaqaystay fanadaba marka kacbo kaana kacbu ha qad haja nabiya nebi maxamed kii caayi baa fanadaba nebigu wuxuu ugu yahay fanadaba rasuululahi ilaa qatlihi dad in la dilo dadka ugu yeeray wey facataa waxaa yimi asxaabu kacab baa yimid rasuul allahi bay u yahay sal la ala faqaaluu waxay yidhaahdeen innahu qad uqtiila waa la dilay bay dhaheen iqtiyaalku waxaa weeye alqatlu bilkhadiica maxaa la yidhaahdaa in lagu dilo si dhagar ah oo qarsoon oo la fahmayn ayaa ikhtiyaalka la yidhaahdaa innahu qad uqtiila waa la dilay bay dhaheen waa la ikhtiyaalay si qarsoodiyaa loo dilay waa la kaayay bay yidhaahdaan soomaalidu waa la usduugay wahuwa sayiduna ba ninku waa sayidkanagi waa gabayaaganagi waa abwaankanagi wa maalqabeenkanagi waa ganacsadahanagi hawshaasay la kaceen faqaala rasulah wuxuu yidhi inahu asagu low low istaqara low sakana hadduu xasili lahaa deganaan oo isdafdafta u dayn lahaa macnaha waxaa weeye carabkaana cagti joogsan weydaa marbay ceeb la kulantahay carabkaana lalyani xumaan buu caasha geliya macnaha dafdaf iyo qaylu ka bixi markuu dabdab iyo joogi waaye waa la dejiyey wy isagu joogi waaye soo joogsa ninkii laga helo somaali maay dhaheen laga helaa soo jiibso soo joog marki laga soo jiibsa laga waa la dejiyey faqala nabig alay sl wuxuu yidhi inahu asagu low qarra hadduu iska xasili laha iska joogi laha dantiisa iska qabsan laha oo sugnaan lahaa kamaa qarra say u sugnaadeen oo yuhuudda kale iyo madaxyaweyntooda siday u aamuseen hadduu aamusi laha u uudiya lama dhibeen buuri dhib gaareen buuri lakin ninkaan dafdaftiisa badatay marka waa lagu daftafiriya iska jooga laakin asagu naala waxaa na gaaray b nebigu minaa anaga xagganaga waxaa na gaaray alada dhib baa naga soo gaaray gabdhihu caayey muminaadka muhaajiriin bu caayey ansaar bu caayey anigoo caayey qurayshku soo caraabiyey diintiibu caayey tacniyey waxba noolama harinba wahajaana wuxuu nagu caayay bishicri gabay buu nagu caayo shekh islam tamiya eyrkiis waxay ka hadlaan culummadu gabay in lagu caayo iyo in hadal caadi lagu caayo kee daran wadaaddaa waxay dhaheen gabagaa daran gabagu waa la kala xifdinaya waa kala guurinaya waa qaadaya isaga isaga hari maayo waxay dhahen ninka kuu gabiyo laga hari laakiin fuqahada waxay leeyihiin wax goonaya gabaga kuma aha hadal khatar ha ahaado laakiin xagga xukunka dilka iyo hawlaha midna xukuma kala duwan isku mid wey walam yafcal mana uusan wuxuu walam yafcal mana uusan ma sameeyo walam nabigaas sii hadlahaya inkastoo hadalkan la isku hayo sixadiisa walam yafcal ma sameeyo haadaa waxa isagu uu sameeyey oo gabay inuu nagu caayo oo na dhibo ah axadun qof ma samayo minku idinka in ka mida yuhuudda ilaa kaana sayfu calayhi ninka idinka in ka hadla oo wuxuu ku hadlay oo kale ku hadla ilaa kaana sayfu weye seeftu waa saaran tahay fadallad waa daciiftay w u fiirso meeda bakbakdii iyo annaga reebel baanay boqol baan dilaynaa iyo haddaanay badaf nebigu mar soo noqday waxay nabigu war islaama war jooga oo dhibka iga daaya say dhaheen wiilal qureysheed oo xoogaa xaramka isaga dawaafaad ogaatay weydaan carabiyada tabcaana annaga waxaan naxnu ahlula'ma baan nahay dadka hubka baan nahay ahlulxarbi baan nahay tajriba baan nahay weyn haddaad nala dagaalanto sa tacrif ma naxnu annaga waadna ogaan bay lehay aqaldami warnaya u kaadiya wey baqbaqdi aw kac markii lala kacay fadallad way dulowda way daciiftay yahuudu yahuud waa daciiftay wey waxadirad wayna digtoonaatay min ywmi atli kacb bnu cashar maalintii kacb bnu cashar la dilayna way digtoonaatay wey ninba gurigiisu ku baxay nin walba markuu maxaa beertii soo aaday dhinacyadu iska fiin waa salaamo naqsan jiray wey salaamo naqsiga batay ah, salaamo naqsiga yuhuud ku batay wey taag marka maxaa la oday dhintay hore madaxa waa allah allah yarxamuhu baan ka bartay salaamo naqsi adoon salaamo naqsan fi salaabi marka salaamo naqsi waa jira wa kaana kacb wuxuu ahaa oday magaciisa muxuu ahaa xasan cabdulqaadir raxmatullaahi calayh xasan cabdiqaadir raxmatulahi aleh ragga qatar ayaa tegay xasan cabdiqaadir xasan maxamed shee xasan qorox raxmatulahi aleyh rag qatar ayaa naga tegay ilahi subxana tala naxariis raggaas wa kaana kacab wuxuu ahaa mucaahidan mid lala ballamay buu ahaa nin lala ballamay oo ballan ku jira ayuu ahaa wey falamaa saba markuu nebiga cayay naqada cahduhu cahdigiisi waa buray wey cahdigiisi waa buray wey markuu nebiga ku jira nebi axmed caayay waa buray cahdigiisi wa wuxuuna yidhi fiihi nebigu wuxuu ka yidhi fainahu kacab ad aad allah warasuulahu alla rasuulkiisu dhibay ninka asaga wey fakulu man aada allah warasuulahu alla rasuulkiisa markuu dhibay qutila waa la dilay markuu all rasuulkiisi dhibay asagana waa la dilay weeye wasabu buu ku yidhi sheekh islaam ibnu taymiya wasabu cayduna adan lilaahi wey waa alloo lacaayo iyo warasul rasuulkiisoo la caayo bitifaaqin wey wasabu adan waa dhib dhacafo wasabu cayduna adan dhib weeye lilahi alla la dhigo warasul rasuulkiisa la dhigo biitifaaqi lmuslimiin muslimiinta iswaafaqadooda wey fa yakuunu wuxuu aanahayaa sabigu muujiban mid waajibinaya lilqatli dilka ayuu waajibinhayaa haddaad ilaah iyo rasuulkiisa dhibto ood caydo aluu dilhayaa wey alxadiisu raabic xadiiska afraad maa ruwa wuxuu wariyey weeye caliyu wuxuu wariyey radi alahu canhu qaala wuxuu yii qaala rasul la rasulka ilah wuxuu waa daciif xadiiska hore xadiiska hore iyadu waa saxiixa wey midkan waa daciif rasuulku wuxuu yidhi man saba nebiyan qutila nebi ninkii caaya ambiyada ilahay ka mid maha maxamed keliya nebi ninkii caaya macnuhu waa saxiix xadiiskan uu ka hadlayo nebi ninkii caaya iyo dumar wuxuu raada waa la dilay qofkii nebi caado man saba nebiyan qutila waman saba asxaabahu asxaabtiisa ninkii caayana julida waa la jaldinhaya amed ibn khalaal baa wariyey abuqaasim asajili baa wariyey abu dar harwi ba culmadaasa wariyey wadaahiruhu sida xadiiskan ka muuqatana waxaa weeye qatluhu in la dilaayo weye saabiga min hayri istitaabatan in laga toobad aqbalin laakiin ku noqonayo fiihi waxaa ku sugan bushasmt waa daciifinaya cabdulcaiiz ibn xasan ibnu zabalata kusugan waba aciifun qaala sheikhu islam shekhuislam tey warkaa isagaa yidhi waa saxiix waa warka waa run xadiisku waa daciifun laakiin macnihiisu waa saxwo alxadiisu alkhamis xadiiska shanaad maa rawaa wuxuu wariyey cabdullahi ibni abi barzata ayaa wariyey qaala wuxuu yihi aqlada waa adkeeye waa qalafiya rajul nin baa adkeeyey ila abibakr sidiiq baa hadalka ku adkeeyey hadal adag oo qalafsanoo cay afligaadaa ku yidhi faqultu waxaan idhi aqtulhu ma dilaa markuu amiirmuminiin khaliifamuminiin khaliifatu rasul markuu hadalka ku adkayo caayay diyaaniiruya intaan naxay aqtuluu ma dilaa maba ka fantahazani way iguulguulayn ntahazan waa iguulguula abubakr sidiq iguulguula wuxuu ka joogo awrsaad mooday maahan way canamad waa iguulguula wa qaala wuxuu yidhi ma ahaanin haadaa oo dilkaa qof la dila loo dilo liaxadin qof ma ahaanin bacda rasuulilah sal l gadaashi qof in lacayn loo dilo uma ahan nabi maxamed qof kacay isaga waa la dili laakiin qof kale haddii la caayo la dili maayo la soco buu kuyi rawaahu nasaaiyu xadiiska wariy xadiis saxiixa wey nasaai baa wariyey wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa ana rajulan shatama abaabakar buu caayay nim abubakar caayay fadakarahu xadiiska buu sheegay rawaahu abu daauud baa weriye fii sunani buu ku wariyey bisanadin saxiix buu ku wari waa saxw mise waa saxiixa wastadalla waa daliilsadee bihi xadiiskan waxaa daliilsaday jamaacaatun kooxo oo min alculamaa ayaa daliilsaday calaa qatli in la dilaayo saabir rasuuli nabi maxamed ala sl ninka cidda cayda in la dilaayo u damirsade minhu culamadaas waxaa ka mid abu daauud baa ka mid a saaxibu sunac waa ismaaciil baa ka mida ismaaciil ibnu isxaaq ibnu ismaaciil ayaa ka mida weyaan jahan baa ka mida ibnu xamaad ayaa ka mida alimaam alqaadi qaadi albaqdaad iska leh kitaab axkaam alqur'aan laa masila lahu kitaabkiisa axkaam alqur'aan tahay qaadi waa nin qatara wey nin qatara wey sunni ah oo maalikiya walqaadi abu jacala ayaa ka mid alxambali ayaa ka mid a waa gayrihim baa ka mid a inta culamo aan ahayn oo culus ayaa xadiiskan u daliilsaday ninkii nebi maxamed caaye in la dilahayoy qisadan u daliilsadeen mar haddii abubakar warkaa uu sheegay xog uu hayo weeyo wuxuu yidhi laysa haada liaxadin bacda rasuuli lah yurub marka hawl cad xadiiska shanaad xadiiska marka culamada saas u daliisan wa hada xadiis uu sheekh islam ibn taymiya yufiid wuxuu faa'iideynaya anna man sabba qofkii caaya anna man sabbahu nabi maxamed qofkii caaya fi jumlati duuduub macnaha qofka aduuba nabi maxamed caydeedaba ku dhacaba rag iyo dumar wuxuu noqdo ha rabo adoon ha noqdo xor ha noqdo gaal ha ahaado muslim ha ahaado balan ha kujiri isku jiri anna man sabbahu nabiga qofkii caaya fi jumlati duuduub ahaan ubiixa qatluhu cayd waxay rabtay noocay doon noqto waa la dilhayaa wahuwa caamun xadiiskuna wuxuu caam ku yahay iyo dilku wahuwa caamun wuxuu dilku caam ku yahay fi lmuslimi wlkaafir muslim iyo kaafir labadaba kii dil ay la yimaadaan aa laga takhalusahaya alxadii saadi xadiiska lixaad waxa wey shan iyo toban xadiis baa ku sugan buu fasalkan ku sheegay islaam taymiya shan iyo toban xadiis markaynaan laba dersi ka dhignaa isku daynaa alxadiisu saadis waxaa weeye qisatu lcasmaa wa isnaanta lo ohan jiray casmaa bintu marwa maa ruwi wixii la wariye weye can ibni cabaas baa waxaa laga wariyey qaal wuxuu yidhi hajad way cayda imraatun haweeney baa cayday min khatmata kacba qabiilka khatmo ka jifadaas ka ayaa cayday annabiya ayay cayda faqaala nabigu ala slam wuxuu yidhi man lii yaa u biha war haweeneydaas yaa u ma la waayo faqaala rajulu nin wuxuu yidhi oo min qowmiha tolkeeda madaa wuuu weliba dumaashigeedna u dhow ahaa ninkay isaga sii dhowaayay ayaa wuxuu yidhi ana yaa rasuulka anaa u kacahayo fanahada waa kaca wey fanahada waa hinqade waa faqatalaha waa dilay faakbara nabiy sal nabig ilaahay buu u warramay nbig u aabay weliba intuu goor aroora dilay sida gabaga ka muuqata buu salaada subax rabadaanna waa bu nebiga la tukaday nebigu marku soo jeestay ayuu arkay markaasuu warma dishay markaasuu yiraha nebi maxamedow markaasuu yii laba ceesaamood isu hardin maysa ah, laba ceesood isu hardin maysa faqatalaha waa dila faakbara nebi sal nabigana u warramay faqaala wuxuu yii laa yantatixu isu hardin mahayaan biha ayada weeye canzaanin laba waxarood isu hardin mahayaan maxaa nebigu waxar u u sheegay liannahu dilida iyo orgida hardiman miyay laba dibi ku hardantay ama laba orgi ama laba wan hadi geedaha ku baabaya cawska khatar wey marka meeshan waxaa laga wadaa wax ka dhacay laakiin laba waxarood meelay ku waa laba daciif wey macnaha wax yar oo fidno ah wax yar xataa ma dhacayaan nebi maxamed ciddii dacayda markii la dilo wax yar dhici haddii wax dhacaan qofna laka dilo waxba maaha waxa la sameeyey baa ka fiican marka ah, maxaa la yidhaahda anitaax waxaa weeye liltu'uus walkibaash la lilcunuus manaa cidda hardanta waxa weye orgida iyo waranka weeye oo xaraam ma aha wey marka meeshan waxba ka dhici maayaan laba isu hadinaysa ma jirto ayb wa qisatuha ayada qisadeedii haweenaa warkeeduna mabsuutatun waa mid fidsan weeye oo faahfaahsan cinda ahli اlmagaazi culimmada duulaamada ka shekeeya agtooda aad baa looga sheekeeye wey wa kaana rajulu wuxuu ahaa cumayr ibnu cadiy buu ahaa ninka magacaasa la ohan jiray wey famtadaxahu waxaa ammaanay xasaanu baa ammaanay xasan bnu haabit almuhaajiri ayaa ammaanay wey shaacir nebiy biabyaatin gabay buu ku ammaanay wey abyaad gabagabay ku amaara wuxuuna yidhi bani waailin wa bani waaqifin wa khadmata intaasuna waa qabaa'il magacood duuna bani khasraji reer khajar sokodooda macnaha xagga fadliga iyo dheeraadka way ka sokeeyaan islaamkoodaa dambeeyey islaamka waa loogu horreyey jifooyinkan islaamkay ka daaheen marka fadliga waa hormaray mataa waktigii weeye dacad ay yeeratay ukhtukum walaashiin wayxaa hoogeedii weeye bucuulataha annaga saasaa noo qoran bucuulataha saasaa noo qoran bicawliha in la yidhahdaana ka fiican hada huwa saxiix bicawliha oo cawlku muxuu hadda buculata haddii la yidhaha raggeedii bay noqonaysaa saxna maaha bicawliha wey cawlkuna waxaa weeye albukaau wa rafcu sawt wey marka mataa waktigiiba maadacad ay yeeratay oy dhawaaqday ukhtukum walaashin weyxaha hooggeediibay waxay ugu yeeratay bicawlatihaa birafci sawtihaa markii dee tooriydii lagu qabtay ayay hoogay marka beerkaa lagu dhufta walmanaaya geeriduna tajiu waa timaadaa geeridu adoo iska fadhiya ayay kula soo darsa imaanaysaa weye fahazad waxay kicisay weye markay nebiga cayday fahazad waxay kicisay weeye oo fadhiga ka kicisay fatan igaar weeye maajidan cirquhu maajidan cirquhu macnaha cirqigiisa iyo xididkiisa iyo nasabkiisuna sharaf u leeyahay maajidan majiid sharaf leeyahay cirquhu xididkiisa wey awowga iyo ku abtirsado gob iyo nasib ay yihiin way kicisa wey kariim almadaakhili kariim ay sharaf iyo wanaag iyo maamuus ay leedahay almadaakhili meesha uu galo wey maanaa ku abtirsado waa cidduu galo ama waxaa madaakhilsha la odhanaya qoyska iyo guriga iyo aqalka uu galo waa aqal sharafle oo reer hebel iyo sharafle lagu soo hirto wey waalmakhraji meeshuu ka soo baxay awowgu ka soo farcamay ama ma ahane gurigu ka soo baxo waa guri sharaf leh oo la yaqaan oo maamuusle wey reer wanaagsan wey fadarajahaa ay falatakaha wuxuu ku dhaloobay wey oo ku maluuqay ama ku rinjeeyey falatakaha fadarajaha falatakaha wuxuu ku maluuqay oo ku rinjeeyey wey ayib facashabaha macnaha wuxuu ku rinjeeyey oo marmariyey wey soo lama rinjeeyo gaariga gurigiiso lama rinjeeyo waa rinjeeye wey waa rinjeeyey wey min najiici dami eh, dima macnaha dhiigga kiisa madowbu ku rijeeyey min najiici najiic waa addamu maayu lilaswad dhiigga xagga madowga xiga ayaa waxaa la yidhaahdaa najiic la yihah najiic dima macnaha dhiigga kiisa madow waxayna yidhahan culummadu waa huwa damu ladii fi lbaatin xagga caloosha ku jira uur ku jirta ila islaanta caloosha laga soo riday soo maaha dhiiggii beerka iyo calooshiya ku jiray kaasaa madow dhiiggan kale waa casyahaw dhiiggii madowa marka banaanka u soo booday marka fadarajaha wuxuu ku rinjiyeeyey oo ku maluuqay oo ku dharoobay w ayadii oo dhan oo riinji uga dhigay w marmariyey min najiici dimaa dhiigga kiisi madoobaa qubayla hortii weeye sabaax intaan waagu beriyeen aroor hore ayuu ka taqalusay walam takhruji mana aysan soo bixin xaggay soo bixi baaba la dilay ma ay soo bixine meesheedii baa lagu qaboojiye w farteedi lagu qaboojiye w ayb weliba ilmaan nuugahayay ilmihii nuugahayy inta saa uga durkiyey ayuu ku qabtay w waran ku qabtay fa awradaka allaahu allaha kaa waraabiya buy wiilkii baa ninkiiba lamane cumayr ibn cadi baa la ammaanaya faawradaka allahu allah kaa waraabiyo ama allah kaa kugu arooriyo weeye bardal jinaani jannooyinka mideeda qabow allah kugu arooriyo oo kaa waraabiyo wey jadlaana xaalaa tahay faarixan mid faraxsan adoo faraxsan oo qosle dhow la cadaynahaya jannada qabowgeeda allah kugu arooriyo kaa waraabiyo weeye fii nacmati lmawliji nicmada gelitaankeedii nicmada gelitaankeedii meel la gala nicmadeedi iyo janno lagala nicmadoodi alla alka kaa waraabay kuwa eryoodoo faraxsano ninkaa waa la ammaanayo wa qatalaha wa kaana wuxuu ahaa dilkeedu wuxuu ahaa likhamsin layaalin baqiina min ramadaana shan beri ayay ramadaan ka dhiman tahay marjaca soo noqoshadii rasuulilahi nebi maxamed uu ka soo noqday min badrin bader ka soo noqday war nebi maxamed oo ka soo noqday calankiisu babanahayo oo gaala ay jabtay oo annagaba ay hawshu noo shidan tahay ayayba islaam annaga noo geeraaraysaa ad mota islaamta waxba ma fahmin mota risaalada weli ma gaarin ma meel laga gabiyo meel laga geeraar miyaa la jooga bader baaba dhacday gaalaaba jabtay abujahal baa lagu dulgabiya oo maxaa la lagu kala tegay oo luqunta cagta laga saara cabdullah mascuud luqunta cagta ka saaray markaasu yihi intaadan idilin maanta mani daa'iratu calayh maanta iyo guush raacday buu lillahi waa rasuuli waa awliya ilahi bay raacday adiguna waad hoogtay madaxaa lagu dhuftay marka meel ugu kala baxay bay ka geeraaraysaa markaasaa malgeedii baa galay marka ramadaan iyo wuxuu isku darsaday ninkaasu he iyo isku darsaday w ramadaan maaa ramadaan han iyo toddobiy tobankii ramadaan bay dhacday qaswatulbader mala socotaa toddobiy tobanku ay dhacday han iyo tobankiina qaswadan kala dhacday lagu kala baxa qasawaat ramadaan maxaad ka taqaana wadakara wuu sheegay wey haadii qisata waa sheegay wey asxaabu siyar baa sheegay wey ragga siirada ka warrama ayaa sheegay mil ibn sacad baa sheegay wa caskariyi baa sheegay waa abu cubayd baa sheegay fi amwaal buu ku sheegay walwaaqidiyu baa sheegay waayruhum baa sheegay kutubu siyar waa ka buuxdaa wey waaye mashhuuratu waana caan baxday wa anahaa iyada haweeneen ayadaa qutilad waa la dilay maxaa loo dilay sababtu maxay tahay wa anahaa iyadu qutila lisabiha anabiy sal nabi maxamed inay cayday ayaa loo dilay wax kale umay dhiman wey haweenaydaanu xabadna ma ridin wax kalena ma samayn maxay u dhimatay nabi maxamedna cayday u dhimatay alxadiis saabiq dilkeedii ka waran markuu subaxdii nabiga igu bishaareeyey uuna yidhi waxna ma dhacahayaan nabi maxamed weli wuxuu yihi waxba ma dhacahayaan wahaadihe cidi nab axmadiisa inaysa waba dhicin wey iska soo tegay seebtiisu iska soo qaatay iyadoo la aasahayo oo la baroonayo weli wiilo dhallinyara koray xoogla ay dhasho dhallinyara oo dhowr dha koray oo dhashay meeshii la xabaalahayo ayuu yimi markay arkeen yay waxay fahmeen raadkiina way fiiriyeen aroortii inuu isaga yahay fahmeen markaasina wallahi adigaa dilay markaas wallahi anaa dilay waa runtii anaa dilay ballanka ilaahay qof idinka in ka mid intaan jooga jifadhana meesha joogto la aasaayo ninkeeda xataa jooga walaalee wiilasheeda ilaahay baan ku dhaartay waxay tiri qof nin kamid ah haduu yihahda bu godka asaga uga hormarayo markaas madax wada laalaadiyeen ah, mid dhaqaaq jumd halla waay mid waa gabadh ciidda noogu roga ah, waa la kala caray qoyskii iyo jifadii iyo reerkay ka dhalatay islaamku waa ku yaray markaasaa islaam gudbaaha nin walba wixii ashhadu an laa ilaaha illa lagu kala tego awliya ilahay ninka ka agwaxay nabi maxamed saasa u dambaysa alxadiid saabic waxaa weeye qisatu cafak weeye alyahuudi weeye dakarahu waxaa sheegay ahlulmaqaazi ayaa sheegay yahuudiga shaydaanka lacinka wasiyar culamada ahlulmaqaazi wasiyar baa sheegay wa kaana min sha'ni waxaa ahaa hijaai inuu caayo weeye annabi sal nabig maxamed nabi maxamed inuu caayo xataa kharaja nebigu intuu u baxay ilaa badrin nebigu beder buu u baxay wadafarahu alla waa ku wadafarahu allahu alla waa ku guuleeyey nebigiisa bimaa dafarahu wuxuu ku guuleeyey nebi maxamed wuxuu ilaahay ku guuleeyey oo gaala inay jabtay soo qafaashay xoola la helay hawshaas ilahay ku guuleeyey wey faxasadahu yahuudigii abicafar nebigu xasday wey wahajaahu waana cayay nebigu wadabma waana cambaaray waa dhaleeceeyey man itabachu ciddii nebiga raacdo saxaabaa muhaajiriin iyo badriinna waa cambaareeyen acdamu maa fiiha wixii ku jirayna wuxuu ahaa oo ugu weynaa qawluhu oraahdiisuu uu yidhi gabagiisuu uu yidhi fayaslubhum waaa furanahayo wey amrahu amarkoodii waxaa furanahaya oo la wareegahaya raakibun nin asagoo gaadiid ku socda yimid macnaha boqor iyo mulkeed soo jirtay maahane nebi maxamed buu durxay wuxuu leey isagoo muhaajira oo hal saaran ayuu magaaladiina yimid kabacdin carad buu qabsadayba quraysh buu laynhayaa hawsha fara waa ka baxday ninkaan gacanta lagu dhigay buu leeyahay hawshan gacanta lagu dhigay tayib fayasumu amrahum raakibun mid gaadiid saaran weeye xaraaman xalaalan dariiq kasta oo ku furan karo oo ku qabsan karo ama xalaal ha noqdo ama xaraaman ha noqdee hadduu xalaal kugu furan karana waa kugu furanhayaa buu leeyahay xaaraam hadduu kugu furan karo waa kugu furanaya dariiqna noo badbaadin maya saas rabaa inuu yidhaahdo lishataa maca wey kala duunaan lishataa macan dariiq kastaba waxaa weeye arrinkooda ku furanahayaa wey marka wuxuu ka dhigay nebi maxamed gardarro iyo xaaraan iyo burcadnimo inuu wax ku samaynayo ka dhigay hadal adag buu yidhi ay gabagu waxbaa ku jire hadaldheerbalaakiin kana ugu weynaabu shekh islam ibn taymiya qaala saalim ibn cumayr baa wuxuu yidhi sacaabigaas saalim ibn cumayr waxaa la yidhahdaa wuxuu ka hamiman nazla qowluhu tacaala ay ku soo degtay nebiga nimanka u yimid oo yiri nebi maxamed oo gaadiid nasaar qaswat tabu gaadiid nasaar suura tooba ay ka hadashay kabacdina nebigu u yiri waxaan ku gaadiid ku saara ma hayo kabacdina ilmeeyey oo ooyey ayuu ka mid ahaa ragga khatarta ka wuxuu yidhi calaya dushayda waxaa ahaaday nadrun nadar ayaa ahday ballan ayaa ahaatay an aqtulahu inaan dilo waaba nadar aniga ballantaydu waxay tahay kaa inaan dilo w tawalw acyunuhum tafiidu min adamci xasanan alaa yajiduu maaa la yiaahdaa mima yuniuun maa yunfiuun aayadda qranka nin kuso degtay waa ninkaa ballan buu ku galay wey inuu ninkaa dilo wey ayb wuxuu xafid xajar wuxuu jira waxay kutusaysaa in ay nebi maxamed in loo hiiliyo nadar inay tahay qurba ay tahay ilaahay loogu dhowaanayo hawl weyn cibaado weyn ay tahay la soco nadar baa lagu galay wadakara wuxuu sheegay maxamed ibn wuxuu sheegay aad anahu kaana yahuudiyan abi cafad inuu aha alyahuud inuu yahuudi ahaa buu sheegay wy laakinahu asagu hadalkan bishasamtay wuxuu yih laakinahu min riwaayati ahlimaqaazi hadalkan isaga culamada muxadisiintu ma werine laakiin waxaa wariya ahlulmaqaazi ayaa wariyey riwaayatu min riwaayati ahlimaqaazi weeye laakinahu hadalkan isaga qisadan ayada yasluxu wuxuu saalixuyo u haboon yahay wey an yakuuna inuu ahaado caadidan mid oojinay caadidan mid xoojinaya xadiistii horu xoojinaya dhacdooyinka horu xoojinaya muakidan mid dhuujinahaya w muakidan mid dhuujinahaya muayidan mid taageerahaya muayidan mid taageeraya hawlihii hore ayuu noqonaya bilaa taradudi noqnoqosho la'aan wey shaki la'aan iyo noqnoqosho la'aan iyo rayb la'aan asagoo haba noqda hawl ay qisa ay riwaayaed ay weriyeen asxaabu ahli taarikh walmagaazi laakiin xadiisi saxiixeed ba iyana wuu xoojinahaya marka hawsha isagana kaana waa laga takhallusay kaana haddana indhu intuu u gabaday ayuu iyadoo dabayl dhacayso oon sharqanta si fiican loo maqlaynin isagoo meel ardaay saa ah, isugu kala bixiyey ayuu asagana boga ka saaray wy maxaa saxaaba ka taqaanaa boga inta laga saaro afka la qabtay yaa la dila hadhow markuu caaca yidhi isaguna ogaaday inuu dilan isaga tegay qolada yahuudda waa qaadeen gurigiisibay ku aaseen markaasay dheen wallahi ma garana ciddi shay haddaan garana ciddi dishay waa u dili marka isagoo saxabigna iska tegay w lagu kala tega hadday gartaana ma dhaqaaqi karaan may raadiyaan run hadday sheegayaan nebi maxamed ciddii cayd haddii la dilo wax dhaqaaqaya ma jiraan waa inuu sheegam alxadiis athaani xadiiska sideed xadiisu anas ibnu zunaym weeye xadiis anas anas ibnu zunaym addiili weeye waxay ninkan walaalo yihiin ninkii la ohan jiray saariya ibnu zunaym addiili ninka ninka la yahay cumar ibnu khataab asagoo magaalada madiina maalin jumca khudbayna khudba jumca akrinahaya ayuu yidhi yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal mambirka asagoo sana khudbaynaya yowm jumca ayuu saddex jeeri yaa saariya aljabal saariya jabalka orbuurta orbuurta buu saxaabadii waa yaabeen saariya wuxuu joogaa ninkan walaalkiis wuxuu joogaa iiraan iiraan buu dagaal ku jira dagaal culus baa qabsay maalin jumcaa cumar bin khataab waa la hor keenay kashfigaa looga qaaday tiifiyu ka fiirsaday markaasuu meel meel buuraha u dhow waa la hareeriyey buur baa u dhow markaasuu buurta dabada la gal qoodhii xelada la ku jebiyey buurta gal markaasaa wuxuu yidhi buurtii dabada la gala saxaabadii waa yaab dad khudbada dhegeysan war saari xaggii jooga hawsha waase wey ha dhahay awliya wey awliyadu maa hameenka mawliidka inaad qayliso hameenka maxaa la yidhaha jumcada inaad bundubato inaad cabto inaad cambuulo cunto iyo islaan xoogaad ka soo furad ha dhahay awliya weeye ayagoo jooga magaalada madiine xijaas ayay waxay ka arkayaan tihraan bay wax ka arkayaan tvga ka arkayaan ha dhahay awliya sheekho baqbaq iyo beenu meesha laguma hayo ninkaasi walaalihii ninka asaga marka saariya markuu bil kabacdi uu yimid baa waxaa yimid bishaaradu intuu buur dabada la galay oo gaalada jebiyey buu maxaa la yidhaahdaa meel fiican uga soo hara bil kabacdi waa bishaaradu markaasaa waxaa la haya ii warrama waxay dhi annagu xaaladu qatar nugu tahay yowmal jumca baa saas saas dhacday wy xaaladu saasay noqotay saari wuxuu wallaahi bile waa layla hadlay waan maqlay saari oo buurta markaasaan buur dabada la galay godadkii iyo intaan galay hulaamihii yaan kii soo gala madaxa ku dhuftaa wy kabacdi intii soo hartaan cayd soo qabtay wuu kala tegey marka saasay awliye isu maqlaysaa laakiin awliyo habeenka maxaa mawliidka bundubataa oo meelahaas or orada oo xabiibata meeshan laguma hayo isaga taga meesha wa mashhuurun qisada ayadaa waa mashhuur bu cinda ahli siyare dadka siirooyinka maxaa la yaqaana dakarow ibnu isxaaq axmed ibnu isxaaq baa sheegay walwaaqidiy ayaa sheegay wagayrumaa ayagoo cidaan ahaynna waa sheegtay annahu E, ninkan e, anas ibnu zunaym de marnaba wuu islaamay nabiga waa toobad aqbale ninkaas waxaa weeye xaja wuu caayay rasuulalahi ala nabiga aleh buu caayay fa samicahu maqlay markuu nabiga caayay gabay ku caayay hulaamun min khusaacatin baa maqlay nin reer khusaaco muslim ah ayaa maqlay fa shajahu dhaawacay inuu dinu isku day laakiin uu ka fakaday fara ciddiyale daqar weyn buu geystay weliba ninkaa dhalinyarada daawacayo laguu sheegayo waa nin dhalinyaro hadda soo islaamay xadiisulcahdiyow oo hawshana qisadna waxay ahayd markii ay xudaybiya dhacday ayaa reer khuaa ballan baa quraysh nebi maxamed waa galeen khusaaca reer khusaac wiilkan hadda ninkaan dhaawacayo qoyskiisu nebi maxamed bay ku biireen heshiiska nebi axmed ibn ciise xoojiye banu bakar oo saxaabigaanu ka mid ahaana ninkaanu ka mid ahaana dhankii quraysh bay biiriyeen maalintii dambe iyadoo haddii heshiis lagu jiro ayuu ninkaan nebi maxamed caayay kabacdi hawshii waxaa weeye way ka dhiidhiyeen isagiina waa la dhaawacay nebi maxamedna fartiinba u direen gabayba u direen maxaa la nebi maxamed oo nimanka waa laga argoos dulli nin qaata kugmaana waa adii awoowo yaalka nimankaa laga argoosto nabi maxamed markaas wuxuu waa laydin gargaaray waxaa dhacay furashadii makaa dhacday duulaan waa loo gargaaray makaa lagu kala baxay kabacdina hawshu waa dhammaata hoog iyo baa waa ka raacda balle nabi maxamed ciddii ka baxda oo nabi maxamed caydahee ma jabaan soma jabaan arma jabaan soma jabaan waa jabaan weeye makaa lagu furtay ayagiina waxa lafdheer bay isu dhexleen la soco hawsha ayada marka fajajhu qur-aanka ninki dhaawacay wa wuxuu ahaa nabigu ala markuu warkii gaaray qad nadara rasuululahi wuxuu hadur ka dhigay damow dhiiggiisi waa hadur buuy ninka asaga meesha lagu arka hala dilo ay ahdarahu dhiiggiis hadur kasoo qaada bilaajku kasoo qaada falamaa balaqahu markuu gaaray dalika falamaa balaqahu anas markuu warkaasu gaaray jaaa waa yimid wey ilaa rasulilahi buu yimid muctadira isagoo cudur daaranahaya wa madaxa wuuna ammaanay fii qasiidatin gabay kaloo ku ammaanay qasiida ayuu ku ammaanay awaluha awalkeedu ah macnaha iskamuusan imaana erguu dirsaday waa imaan doontaa nin adeerkiisu dirsaday hawshuu waxeeyey waa toobad keenay waa islaamay ergu dirsaday markii ergadii laga aqbalo hawshii la aqbalay kabacdi isagoo muslim u yimi markaasuu weliba nebiga ammaanay oo sii cududaartay oo nacnac yiri wey kabacdi laga aqbalay awalkeedu wuxuu ahaa anta ladii miyaata anta adigu alladii kimiya tuhdaa lagu hanuuninaya macadun reer macad macad ibnu cadnaan waa awowga sagaal iyo macadum odaga sagaaliyo tobna nabi axmed absirka ugu tago weeye dee qabaaisha waaweyn oo carbeed oo rigaca iyo mudar iyo nazaariya qabaaisha waaweyn oo carbeed waxaa lagu tiriyaa macdun inay ka maaa ka farcamayn carab saddex meelood meel wey soddon iyo saddex inteed inay ka farcamayn baa la sheega marka waa carab intii ugu badnayd ayuu nabi axmed ku abtirsadaa marka wuxuu leeyahay anta aladii tuhda lagu hanuuniya macadun qabiilka weyn oo carbeed oo nebiguna dee ka dhashay biamrihi amarkiisa kii lagu hanuuniya miyaa tahay wey bal illaahu alle ayaa yahdiiha macadum alle ayaa hanuuninahayo wey wa qaala wuxuuna yidhi alle laka adiga wuxuu kugu yidhi ashidi adu markhaati noqo anaa hanuuninahayo adugu markhaati noqo ah, ka markhaati kaca inay hanuuneen markhaatiga fur wey famaa xamalat maysan xambaarin min naaqatin hal weeye fowqa raxlihaa reeryada korkeeda kuma iqaadin weeye oo hal ma usan fuulinoo ma raranin abarra mid ka baarinimo badan mid baari ah oo kariim ah, oo ibnu kariim ah weeye wa awfaa kana oofin badan weeye dimatan xagga ballanta iyo cahdiga min muxamadin nebi maxamed ah, nebi maxamed ninkii galay inuu ammaantamo ah, ballan weeye ninkiina galaw tacallam ay aclamu waxaan ogahay wey ay aclam waxaan ogahay tacallam bimacnaa aclam waxaan ogahay yaqiinu ogahay weye rasuul allah ilaahayow annaka adigu mudriki inaad haleelayso inaad i oo adduunyadoo dhan niyoog aan u dhoofo aad soo qabanaysa waan ogahay wey ah, gaala waa ogta hadda nebi maxamed kii caaya meesha uu jooga inaan ugu gelayn waa ogyihiin yaa u sheegay haadaa wacdullaahi wey haadaa wacdullaahi wey la soco way ogyihiin markuu mid ayaga ka mid waxsaa yidhaahdo toban god buu gelaya meelu aadaa la waahayaa ooma meelaha soo istaago dalxiis maad meelaha afrika timaado xeebaha timaado run sheegayso maa lagu arko maa diyaarada raacdo kuma dhacdid wey tacalam ee aclam waxaan ogaya cilman yaqiin wey rasuul allah rasuulka ilaahayow annaka mudrika inaad haleelayso waana waciidan goodi iyo hanjabaad weeye oo minka adiga kaa ahaaday kalahdi waa qabasho weeye bilyadi gacan lagu hayo nebi maxamed hadduu kuu goodiyo ma aha nin kuu goodihayo bilaasha gacantuba kugu hayaa waxay la mid tahay nebi maxamed hadduu yidha hebelha la soo dilo asagoo sida mobaylka gacanta kuugu hayo waaba lagu hayaa marka hanjabaadda nebi maxamed iyo gacanta uu kugu hayo waa isku mid wey marka waan ogahay wey inaad ihayso meel kastaba adduun inaad hayso waan ogahay wey tacallam ee calam waxaan ogahay rasul rasuulka ilaahay oo annaka adigu qaadirun inaad ikarto awoodaan ogahay wey inaad karto qaadirun inaad karto calaa kulli saknin ee ahli daar dad kastoo daar degan oo guri degan oo meel degan oo xaafad meel degan inaad awooddo oo ayagoo dhan shuf aad ka dhigayso ood baabi'inayso oo aysan kaa fakanaynin waa ogahay wey ahlu sakankaasoo minmaxaa leeya tahaamin dadka dooxada iyo dhulka hoose degana dhulka dooxada hoose degan wa munjidin iyo dhulka sare dadka meelaha sare degan diirharo degan iyo kuwa daawo degan intaba inaysan cudno ka fakanaynin waa ogahay muxuu yidhi wanubiya waa la warramay rasul rasuulka waa la warramay anii anigu yahajowtu inaan caabiga nabi maxamed loo warramay falaa rafaca yaysan qaadi buu yidhi sawtii aniga jeedalkayga yaysan qaadi ilaya xaggayga idan haddaana nebi maxamed caayay yadii gacantaydu hadday isoo gacantuba hay qallashu war anigu nebi maxamed ma caayin hawshu waa inuu inkiro wuxuu rabaa inuu yidhahdo waa layga been abuurtay waa laygu kaadiray warxuma tashiil baa kuu yimid nebi maxamedo hawshaa ma samayn gacantu hay engegto yaysan ii qaadin waran iyo ul iyo xarig midna yaysan ii qaadin wy wanubiya waa loo warramay rasul waa loo warramay anii anigu hajowtu inaan caayo falaa rafacad yaysan qaadin sawdii aniga jeedalkayga ilayi xaggayga idan haddaaba nebi maxamed caaya markaa iyada yadii gacantagacamuba ha alaal ha engegeen bu haddaaba nebi maxamed caaya siwaa oo ka soo hartay buu laakiin waxaan idin weyey siwaa ka soo hartay ani anigu ad qultu waxaan idhi waxama wixii aan idhi baan si waa ka soo hartay ani qad qultu waxaan idhi yaa weyxa fidyatin wey dhalinyaro hooggooda wey dhalinyaro hooggooda weeye usiibu macnaha rag dhalinyaraha oo muslimiinta ay dileen yaan xooga u balwardiiqay muslimiinta oo dileen baan u balwardiiqay anigu nabigu ma caayo hawshaa la kala qaado nebi maxamed rag ay anigu laakiin dad ay muslimiin ay dileen yaan xooga u ooyeybi marka ooyinta lagula dilaya anigu yaa wayxa fidyatin dhallinyaraan iriyo usiibu lagu asiibay oo lagu dilay binaxsin maalin tookafeera maalin macnaha ayaan daran maalin ayaan daran maalin biti daran oo ayaan daran oo aan lahayn eh, aan fiicnayn baa maxaa raggaa la dilay wey talqin maalin aan qabowna ahayn kulaylna ahayn ila qabowguna waa shidu kulaylkuna waa shidu carabtu waxay yidhaahdaan alqaru bu'sun waalxaru adaaw qabowguna waa faqiirnimo iyo balaayo iyo dhib wey kulaylkuna xoogaa dhiba kulayl iyo isqabtaan yaa rom kulaylka rom qabow kulayl hadday isqabtaan alkulayl axsan sheekh wey la soco alkulayl axsan sheekh maxaa dhacay biyaa isku daadinaysa marwaaxad geed hoosaa seexanaysaa sheekh faaruq wuxuu leeyay soomaaliya waa kulusha soomaaliya kulaylkeedu waa keebi soo kii geed hoos kaa deeqayay maaha arrintiis wey waa nin wax tajribeyo wax ogaala moogta kulaylka soomaaliya waxaa kaaga filinbi adoo dhintay haraaday geed quracataa isugu tuuraysaa mid hoos laba iska daayay waaba hugdaada dhacaysaaba or carabta tag ah, carabta tag diyaarada inta nairobi ka raacaan waxaan tagay khadar dooxa diyaarad markaa diyaaradda dhuunteeda ka soo baxay yaa wax ilaahay og yahay yaa igu soo furkaday markaasaan dhuunta dib ugu noqday dadkaan ka hortegay anaa sheekaha arday maasha cadaab subxaan allah waxaad aragtoo maqashay maaha soomaaliya kulayl baa ka jira sheekh soo kulankaa u jiray wey marka eh, yowma talqin maalin aan qabown ahayn kulayln ahayn oo fiican ayaa nimankaa la dilay weeye ascudin iyo maalin liibaaneed ascad allah awqaata kuma maqasha jaziira ma ka maqasha maalin liibaan leh ayaa nimankaa la dilay weeye marka nimankaasaa u baroortay anu waxba ma samaynin wey fainii anugu laa cirdan cirdi iyo sharaf waxaa weeye kharaftu ma dilaacin buy qof cirdigiis iyo sharaftiiyo nasabkiisa ma dilaacin walaa daman dhiigna haraftu ma daadin buy dhiigna maxaa la yihahda walaa sabaytu daman dhiigna ma shuun biyo fafakir fakar buy oo ka fiirso caalim alxaqi xaqa kii ogaayo nebi maxameda waqsidii xaqana u qasin nebi maxamed hawsha ka fakan ha igu degdegi anuu kuma caayin xoogaa gabayo nimankaasaan maaa ku calaacalee wiila la diley kuma caayin waa igu been abuurteen nimankaasyaga marka gabaga wuu soo gaabiyey hoos waa asaga ku qoran meesha nambarka shanaad waa asaga leh waa asaga dhahaya tacalam biana ragba ragba alcuwaymiri humulkaadibuuna mukhlifuuna kula mawcidi wuxuu yidhi nebi maxamedow tacalam waxaad ogaataa buu yidhi ama aan ogahay biana ragba qolay socotadada kuu timo warka kuu ragbal cuwaymiri socotadii cuwaymir ahaa humulkaadibuuna waa beenalayaal bay nimankaa ayaga almukhaalifuuna waa niman ballanta ka baxa kulla mawcidin meel kastoo ballantay ka baxaan ay u been abuuranayaan bu nebi maxamed nimanaan saqiiru gowrac naga dhexeeye weeye cadowaan isu nahay ahay ii qaba nebi maxamed nebi maxamed markuu ninkii calacalay oo garnaqsaday nebigu wuxuu yidhi waa ku cafiyey or iska socow dayib waa ku cafiyey or iska socow waa rasuululahi markuu gaaray sal l qasiidatahu gabaygiisu markuu gaaray wactidaaruhu iyo in cidu daartay wa kallamahu weliba uu la hadlay fiihi arrinta waxaa kala hadlay nawfal ibnu mucaawiyata addiili baa la hadlay in adeerkiisa nabiga kala hadlay wa shafaca uuna shafeecaqadu erga qaaday fiihi dhexdiisa uu erga qaaday ninka la yidhaahdo nawfal uu shafeecay fiihi dhexdiisa uu shafeecay anas wa kaana uu qad shajahu miduu dhaawacay bacdu bani khusacata ay dhaawaceen faqaala rasul lah sl kuga wuxuu yidhi qad cafawtu waan cafiye canhu waa iska cafiyo mar hadduu soo islaamay cudur daartay nacnac yidhi aad iga ergeyseen tolkii o dhan ay iga baryayaan waa iska cafiyo xataa asagoo islaamay nebi maxamed inuu duluu rabaa la soco asagoo islaamay oo cudur daaranaya weli dhigiisu waa mubaax mubaax damigu la soco nabig lakin wuxuu ad cafawtu iska cafiyo qaala nawfal nawfal baa wixii ninka ergeynaya adeerkaa fidaaka biabi ayaan kugu furanaya wy baari baa tahay waad naxariis badan tahay kariim baa tahay uma qadima waa soo yimid markuu loo fartindirool nabigu cududaarkaagi waa aqbalay imo waana lagu cafeeye qadima waa soo galay wactadar waan cududaarka gabay labaadna waa ku dhuftay wa qaala wuxuuna yidhi inahum ayagu nimankii kuuyi ragul cuwaymir qad kadabu way ku been abuurteen calayhi macnaha maskiinka way ku been abuurteen w alayhi asagaa iska hadlahay macnaha tajwiid baa leh qad kadabu calaya maaha qad kadabu calayhi nabi axmed oo maskiinkaan way ku been abuurtay miskiinka waa lagu been abuurtay fawajhu dalaalati qisada dalaalahe wejiga kugu tusay waxaa weeye ana nabiya sal l nabiga ilaahay kaana wuxuu a qad saalax mid leeshiyey qurayshan reer qurayshood buu leeshiye tolkii cashara siniina toban sano wey toban in ahayd in kale waa la isku haya wa dakhala waxaana galay fiihim quraysh waxaa galay khusaaca baa galay waa banu bakr baa galay wey taa sax ma aha sheekh ibn taymiya hadalka saan tasarufkan ma laho waxaa iskale saaxibulmukhtasarkaa iskale sheekh ibn taymiya wuxuu yihi waqad dakhala wa kaana khusaacatu dheh bay ahayd nebiga ala din ciise raacday saasuu sheegay marka hadalka asaga waa hadal tasaruf khalad ku jiro wey hadal khalad ku jiro wey ninkan eh, muxaqiquna kumuusan baraarugin muxaqiquna eh, cafwan uu ku baraarugay cafwan ku baraarugay lakin inay sidaas caw sheegay hoos waa asaga kule fakhusaacatun fii cahdihi bay ahayd sala allah alay slam wa banu bakar fii cahdi quraysh bay saasaa loo kala duwanaa saasaa loo kala duwanaa taayib laakiin hadalka sheekh inuu soo raro ayaa ku fiicnayd oo asalka uu soo raro almuhim reer khusaaca nebi maxamed dhinaciisay ku jireen reer banu bakar dhinacaasay ku jireen ree eh, khuaaca ninkan way dhaawaceen reer banu bakarna ninka gabayaaga ka dhasho anas baa ka dhashay wey uma intaas kabacdi ina haada rajula ninkan asaga almucaahada ballanta lala galay haja wuxuu caayo rasulahi buu caayo wey calaa maa qiila canhu laga sheegay calaa maa qiila canhu la socaada sheksamt wa iska duwaayaan calaa maa qiila canhu wix laga raray ila isaga waa isdifaacay waa garamay waxaa weeye marka nabigana eh, wuuu daartay nabigana waa aqbala calaa maa qiila canhu wix laga yiri nebigu caayo wey washajahu waxaa caayo wey daaka rajulu wiilkaa yarkaan waa dhaawacay wiil yar baa inta xanaaqay baa ogaaday inay caydu tahay dil inuu dilisuda u ka fakaday falowlaa hadii aysan jiri lahayn anahum eh, saxaabadu iyo dadkii muslimiinta meeshaas joogo reer khusaaca calimuu inay ogaadeen ana hijaa nebiy nebigoo la caayo min almucaahadi midka balanta lala galay mimaa shaygii buu ka mid yahay yuujibu waajibinahaya alintiqaama in laga aargoosto minhu xaggiisa in laga aargooso lam yafcalu daalika hawshaa maysan lam yafcalu daalika ee maxaa weeye ashaja weeye inay dilaan isku dayaan oo dagaal ay abaabulaan ma ay samayn laakiin yaqiin bay waxay ku hayn dadka muslimiinta oo xadiisulcahdiga hadda la soco hadda soo waxay og yihiin ambiyada la caayo nebi maxamed oo la caayay dhiiggu inay banaanaanayo mubaaxu dami ay noqonayaan ballantiina ay burtay dulaan lagu qaadayo annagoo duub waaweyn oo maraakisu dacwa joognana waxaan leenahay fitna fitna ku maraakisu maraakisu baaisin sheekh maraakisu baaisin waa inuu sheego maraakisu munaafiqiin uu sheego ayaga isu maraakisu muuminiin suma intaas ka bacdi buu xadiiska sagaal soo mageen karo suma intaas ka bacdi inna nabiy sallallahu alayhi wasallam hadara wa hadru bu qasnay damahu lidalika oo sabiga hadru waa soo qaaday wa hada nass cadayn weeye fi anna al muaahada ninka balanta lala galay al haaji oo nabiga caayay al haaji nabiga caayay yubaahu damu dhigiisa la banaynaya la banaynaya suma innahu asagu aslama ninkan waa islaama fii shicirihi gebigiisa waa ku islaama gebigiisa muslimna waa inuu mumin yaha ka muuqata ilaana muxuu yidhi atacalamu ee aclamu weeya rasuulala rasulku inay tahay baan ogaad xaqiiq baan ogaad yaqiin baan gebigiisa inuu mumin yaha ka muuqata ujeeda gebigiisa inuu mumin yahay yaa daahir ku aw tay marka uma inahu aslama fii shiciri gebigiisa wey walihaada sidaa daraaddeed bay culamaau taariikh caduun waxay ku tiriyeen min asaxaabay ku tiriyeen inuu mumin yaha saxaabadii ragga kutuba taarikh walmaqaazi wasiyar ayay ku tiriyeen wa qowluhu uu yidhi tacalam ee aclam rasuul allah uu leeyahana daliilun calaa islaami inuu muumin yahay bay daliilu tahay uu caayey wa radda celiyey oo noqon oo tuuray shahaadata aladiina kuwii markhaatigoodii shahiduu ku markhaati furay calayhi waa mumin wuu inkiray in lagu markhaati ku inkaar furay ku markhaati furan waa inkiray asagoo mumin ah oo weliba kuwii ku markhaati furan yidhi waa been hawshaasoo dhan iyadoo jirto ee wa radda acdaa'uhu cadowgiis inay yihiin buu sheegay wa baynahum asaga iyo ayagana xuruubun wa qitaalun xuruub dagaal iyo dil u dhexeeya buu sheega wey falam yakun ma ahaanin weeye maa facalahu wuxuu sameeyey mubiixan mid banaynahaya lidamihi dhiiggiisa mid banaynaya ma ahaanin wax asagoo mumin ah oo weliba markhaatigii lagu furo yir beenaalayaal bay ahayd col baana noo dhexeeyey saqiir gowrac baa noo dhexeeyey hawlahaasoo dhan asagoo sheegay falam yakun ma ahayn maa facalahu wuxuu uu sameeyey mubiixan wuxuu sameeyey inuu dhiiggiisa mid banaynahaya ma ahayn buu sheegay oo muxuu sheegay inuu wiilal xoogaa ka baroortay buu sheegay inay maxamed macaayin buu yidhi hadday hawshu saa tahay lama xtaaja uma baahnaadeen weeye ilaa ficlin min dalika wey ilaa ficlin min dalik ومع ذلك فأنكر أنه هجا ورد شهادة الذين شهدوا عليه فإنهم أعداؤه وبينهم حرم قتال فلو لم يكن هدوسا هين ما فعله بعفو فلو لم يكن هدوسا هين ما فعله وحو سميي oo muxuu ahaa caydi inuu nebiga cay lagu sheegay wy mubiixan mid banaynaya lidamiid hadduusan ahayn lahayn oo caydaysan dhiigga banaynaynin la maxtaaja uma banaana uma baahdeen ilaa ficli shayin min daalika oo ah inuu yidhaahdo mumin baan ahay waxa wey nebi maxamedo kuma caayin nimankaa cadow bay ahaayeen waxay sheegeen been bay ahaayeen ha inuu ergo soo dirsado hooso dhuma daldaleen ee wuxuu odhanaya nebi maxamed oo caydi waan ka toobad keenay maxaa dhinu jira hawshaas ma dhacayso weeye dembiga maaa cayda nebi maxamed la caayo islaam kuma harayso waa lagu dilaya adoo ashahaadana lagu dilaya lanno maxaa dhacay dilku waa xad min alxuduud wey sida adoo muminoo zinaystay oo guur soo maray laguu dilaayo ama adoo muminoo qof dilo muslima ah, adoo ashahaadana laguu dilaayo tanna waa xad min alxuduud waa lagu dilaya marka ha qaldami intaas ka bacd uma inahu asagu bacda islaami markuu islaamay wactidaari markuu cudur daartay iyo wa tagdiibi markuu ka warao beeniyey wa tagdiibi markuu beeniyey almukhbiriina kuwii maxaa la yidhahdaa ka warramay oo yii nabigaa cayda yidhi iyo wa madxii markuu ammaanay lirasuulilahi sal sl markuu ammaanay alaba wuxuu dalbay intaa dhan isagoo sameeyey alaba wuxuu dalboo codsaday alcafwa in la cafiyo minhu min nabi maxamed ala inuu cafiyo wey can ihdaari damihi dhiiggiisa hadurka ka soo qaaday in la cafiyo waalcafwu in lagu cafiyo cafi dalabtana inamaa yakuunu wuxuu ahaanaya maca jawaasi alcuquubati cala almudnibi kii dambaabay in la ciqaaba ay bannaan markay banaanta in lagu ciqaaba lagu dilo ayaa tiraa war waa inay disho waa banaan tahay lakin iska kay walaa waa gar weeye qisaas baad ugu leedahay iska kay cafi asagoo dembigii ictiraafsan ayuu weliba maaa la yihahda muxuu codsanaya walcafu inamaa yakuunu maca jawaasi lcuquubati cala almudnib kii dembiga lahaa asagoo ictiraafsan inuu dembi galay ayay codsanahayaa in la cafiyo weeye walcafu in lagu cafiyana inamaa yakuunu muxuu maca jawaasa inay banaantay al cuquubati in ciqaabo lagu karbaasho cala mudnimi kii dembiga galay faculima waxaa la ogaada anahu asagu kaana lahu anahu nebigu kaana waxaa lahu waxaa u sugnaatay ama faculima waxaa la ogaada anahu amar yashaaniye kaana lahu nebiga waxaa u sugnaato xaq u lahaa an yucaaqibahu ninkaa gabayaaga inuu ciqaabo bacda majii'ihi markuu ninkaasu yimid musliman asagoo soo islaamay muctadiran asagoo cudur daartay wa inamaa in kalamaan muxuu dhaafay wey marka muxuu isaga daayay wa inamaa cafaa wuxuu u cafiyey canhu ninkaa wuxuu isaga cafiyey xilman dulqaadasho wey xilman duaad maran b raim bu aha biabi huwa ummi wa karaman karaamo iyo sharaf iyo gobnima ku dhammaatay wey maca ana alcahda ballantii kaana wuxuu ahaa macana alcahda dheed caadiga waktiga ballantu kaana wuxuu ahaa cahd alhudnati waktiga xabadjoojinta hudna waxaa la yidhaahdaa ay waqf alxarbi dagaal joojin wey xabadjoojin baa lagu jira wey macana alcahda kaana wuxuu ahaa cahd alhudnati waktiga dagaal joojinta laysa ma ahayn weeye caada jisyatin caada jisya xool la bixiyo maaha lakin waxa yidhi kala joojisano ayay ahayd wey walhaadinu midka ballanta ku jirana walhaadin midka ballanta ku jira haadin ismaaciil midka ballanta ku jirana almuqiimi weliba iska nagi oo jooga bibeladii gurigiisii dhulkiisii yudhiru wuxuu muujiyaa bibeladii dhulkiisa wuxuu ku muujiyaa maa shaa wuxuu doono markuu keliga isagoo gurigiisa joogo dhulkiisa joogo deegaankiisa wuxuu rabo sameeyaa wuxuu rabo sameeyaa laakiin muslimiintu waa inaysan maqal bibeldin maa shaa doon u muujiyaa oo falaa yantaqidu ma burhayo cahduu balantiisu ma burayso weeye xataa yuxaariba intuu dagaalamahayo balantiisu ma burayso weye faculima waxaa la ogaada marka ana alhijaaa caydu min jinsi xiraabi dagaalkii nooc ka inay tahay min jinsi xiraab dagaalka jinsigiisa noociisa qabiilkiisa mid ka mida wa aqlada kana qallafsan oo ka adag minhu min alxarbi kabasi adag abi iyo acn iyo cay shad waxaa weeye waa jinsi iyo nooc iyo qabiil min alxad wa min alxiraab weeye weliba waa kasii daran in lagu acanayo oo lagu caayo in lagu dilo way ka daran tahay wa ana alhaaji kii nebiga caayana midkii nebiga caayana laa dimata lahu wax dima ah, iyo ballan iyo cahdi iyo qaraabanimo iyo tol iyo xidseedinimo iyo midna madaxid iyo xigaal ma jiro beerkaa lagu dhufanahaya wax fidnaanahee ka dhicmaysa biidn اllahi baari weyhada wabilahi towfiiq sal اllah waslm alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi ajmaciin